بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بآيات الطبن يشن إلى آيات اللباطن يسبح سورة النساء حقوق دي هوانك قيب كميدا واكا لغا سوهر لي haweenkii dhaxalkiibaa wax laga siiyey qiimahoodiibaa la sheegay marka meeshan waxaa laga sheegayaa dhacdo yar oo laga yaabo haweenka qaarkood inay la yimaadaan laakiin aan caadi ahayn waana intaynay xaddu soo degin weyn walaatii gabdhihii yatiina la yimaada alfaaxishata xumaan la yimaada sino weeye oo min nisaaikum dumarkiina muslimiinta ah kamid a fastashiduu markhaatigeliya calayhina gabdhaha dushooda arbacatan afar oo minkum idinka idinka mida fain shahiduu hadday ku markhaati kacaan faamsikuuhunna ku xabaasa fi lbuyuuti guryaha xataa yatawafaahuna almowtu ilaa ay ka dhintaan geeridu ka ofsato ow yajcala allaahu alla u yeelo lahunna gabdhaha sabiilan waddo u yeelo ilaa ay ka dhimato amay ka guursato Ah, ilaahay farad inuu u furana waa suuragal gabadhii faaxishay la timid gabadhii faaxishay la timid marka waa inay afar markhaati ku kacaan afar markhaati wax ka yar sinada kuma lagama ogolo maxaa yeelay waa umuur adag ruuxiina in fashilaada iyo waxaa la faafiya lama rabo tuhmo iyo waxaa meel bay wada taagnaayeen iyo guri bay ku wada jireen iyo way isa salaamayeen lama ogola afar nin afartanni sidee ugu markhaati kici xataa waa isdul saarayeen lagama ogola waa in labadii xubnood oo isku jira waa inay sheegaan lagama ogola wax kale lagama ogola marka gabdhaha noocaasi markay sinada la yimaadaan ha gabdhaha noocaasi markay sinada la yimaadaan afar qof markhaati uga dhiga oo minkum idin kamid oo muslimiina hadday ku markhaati kacaan guryaha ku xabaas iyaga danbay u tahay in guriga lagu xabaaso oo dhaqan celinna way u tahay waxa weeye inay guur helaanna waa suuragal marka guryaha ku xabaasa waa intaan xukumkani jirin ilaa ay ka dhintaan ama ilaahay wada u nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jacala allaahu lahunna sabiila albikru bilbikri jaldu miatin wa taqriibu sanatin gabadh laba bikaaro waxaa weeye waa in la garaaco toban boqol ulood sanadna la musaafuriyo wthayibu bithayibi jaldu miatin warajmu yaa la yidhi waa la rajmin marka meesha musaafirinta waxa wey marka la musaafirinayo ruuxa meesha loo musaafirin waa meel dee uu joogi karo hadday tao qaraabadiisi iyo waxbaa jooga laakiin meel cidla haddii lagu musaafiro uba sii xumaanba gaar ahaan gabdhaha inaan la musaafirinin baa suuragala marka la leeyahay sayibada boqol ulood boqol jeedal iyo rajmi nabilahi maxamed wuxuu rajmiyey ninkii ninkii alqamidiya gabadhii alqamidiya iyo ninkii ee qirtay iyo labadii yahuudi inta nabiga loo keenay yoway wadaan yayidhahee nabi ow u tali wuxuu ihi maxaad ku ogtihiin soo qaadu yidhi diintiibay rajmi ku sheegeen wuu rajmiye kuwaa laakiin lama garaacin marka sunnadu garaaca gabdhaha dadka la dilayo sunnadu ma garaac nabigu ma garaacin masaladuna waxa weeye gabdhaha noocaasa gurigaa lagu xabaasi intaan ilaahay waddo u furin waddada loo furay maxay noqotay in bikaarada la garaaco iyo ninkaba boqol ulood sayibadana dhagax lagu dila wey laakiin waa inuu markhaatigu xoog leeyahay ama ruuxu qirto hadduu qirto waa sax haddii gabadhii xamli lagu arkana waa sax markhaati uma baahna wallatii gabdhihii yatiina la yimid biaayatiina la yimid alfaaxishata xumaan la yimid waa zinadaa loo jeeda oo min nisaaikum dumarkiina ah fastashhiduu u markhaatigeliya calayhina dushooda arbacatan afar oo minkum idinkaydin ka mid a oo labadii xubnood oo isticmaali waa inay indhaha saareen fain shahiduu hadday ku markhaati kacaan fa amsikuuhunna ku hayaa filbuyuuti guryaha waa u danci in guriga lagu xabaaso xataa yatawafaahuna almowtu ilaa mowdka oofsado oo ay dhintaan ama la guursado intaa waa lagu daray wayajcal allaahu ow yajcal allaahu alla u sameeyo lowna sabiila wado oo makraj ilaahay u sameeyo wadadiina waa loo sameeyey waladaani labadii yatiyaaniha faaxishada la yimid oo minkum idinka idan ka mid a faaduuhumaa dhiba waa la caay kabaha lala dhici saasaa loo geli faintaabaa hadday tooba keenaan labadaa qof waaslaxa ay wanaajiyaan camalkooda faaridu canhumaa ka jeetada lama caayi karo lamana ceebeyn karo in tawaaban kii towbada aqbala raxiiman oo naxariista meeshan waladani culimada qaar baa ku fasiray alladani ilan rag baa loo isticmaalaa mawsuulka ah rag baa ku fasiray waa liwaadka liwaadku xukun gaar ahoo ku soo arooray inuu faaxiisho iyo dembi weyn yahay mooyaane sidaa ha loo galo lama arag marka culimmadu waxay u badan yihiin liwaadka xadda zinada in la marinayo ayay u badan yihiin abu xaniifa leeyahay inta buur la saaro ha laga soo tuuro sidii qoladii nabiyulaahi lood qoladii ahayd inta kor loo qaaday soo lama soo ririn halkaasaynu uga qiyaasano buur dheer inta la saaro laga soo turo abu xaniifa leeyi marka inta badan waxay leeyihin zinaday la xogom marka waxaa tidhaa waladani labadii qof ee rag iyo dumarka ahaa labadii qof iyo dumarka ahaa yatiyaani hafaaxishada la yimaada tafsiirkaasaan dooranayna oo raggaa la qalibo qalibaadda raggu way jirtaa in raggaa la xoojiyo marka kelimaadka lagu hadlayo mudakan in la cabiro waa wax jira wey waladaani labadii ruuxee yaatiyaanihaa faaxishada la yimid oo minkum idinka idinkamida ah, faaduuhumaa dhiba maxaa lagu dhibi bishatmi waa cay iyo aflagaado iyo dharbaaxo iyo wixii noocaas ahaa dadbaa kabahana waa lala dhici faintaabaa marka hadday toobo keenaan waa intaan xaddu imanin ogow oy faaxishada la yimaadeen ka tooba keenaan wa aslaxa ay wanaajiyaan camalkooda oo toobakeenkoodu dhab noqdo faacriduu canhumaa ka lama caayi karo lagama aflagaadeyn karo xataa lama ceebayn karo maxaa yeele toobo keenay ilaahay baaba ka dhaafi dembigiibe marka hadduuna ruuxu zaaniba ahayn waxaynu ku dhaqmaynaa ruuxu hadduu dembi ka toobo keeno in la ceebeeyo oo la aflagaado wixii waxaa samayn jiray lagu yidhaahda maaha inama towbatu marka towbadu liladiina kuwii baynu u sugnaatay yacmaluuna camal falay asuua xumaan bijahaalatin aqoon la-aan u camal falay uma yatuubuuna ka tooba keena min qariibin mar dhow oo dembiga agtiisa ah fa ulaaika kuwaa yatuubu llaahu alla wuu ka tooba aqbali calayhim dushooda wa kaana allaahu allana wuxuu yahay sidiisaba caliiman wax walba ka og xakiiman oo falsan marka bijahaalatin iyo can qariibinta bijalatin culimadu ibnu cabaas oo kale waxay yidhaahdeen qof kasta oo dembi galay waaba jaahil bay yihiin qof kasta oo dembi galay waaba jaahil bay yihiin camdi iyo eh, haddii ula yimaado iyo wuxuu kasta ula yimaado marka min qariibintana waxaa la yidhi maa lam yuqarqir tawbadu way furan tahay buu nabigu yidhi maa lam yuqarqir intayna ruuxdu oo malg mawdkii uuna arag ruuxa dhimanaya inta hore uu miyir qabo haba bukoode toobadii way ka aqbali waa laga aqbali wey mar qarqarisadu gaadho marka baabu toobana wuxuu xidhmi sida nabigu sheegay markay qoraxdu halkaa ka soo baxdo baabu toobadii way xidhantay markaa cidna laga tooba aqbali maayo inama toobatu toobadu calallaahi alla dushiisay ahaatay inagi allah baan ku leenahay tooba aqbalka weye garo liladiina kuwii bayna usugnaatay tooba aqbalka wey ina tooba tooba aqbalku cala allayna ku waa waajibu isagu inoo qaade waajib laga dooni oo lagula xisaabtami ma aha liladiina kuwii baynu usugnaatay yacmaluuna camal fale asuua ah xumaan bijahaalatin jaahilnimo darteed qof kasta oo dembi galay waa jaahil uma yatuubuuna toobo keenay min qariibin mar dhow toobo keenay qof kastoo intaan naftu qabanin toobo keenay waa min qariib fa ulaaika kuwa noocaasa oo toobo keena yatuubu alla wuu ka tooba aqbali calayhim dushooda wakaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman kii og wax walba xakiiman oo falsan xikmadiisa waxaa ka mid a ah qofku dembiga ogol hadduu ka toobo keeno inuu allah ka dhaafo subxaana wa tacaala walaysat itowbatu towba aqbalku uma sugnaanin liladiina kuwii yacmaluuna camal falay asayiaati xumaanta xataa idaa xadara markuu ku xaadiray axadahu midkood almowtu geeridu dhimashadu qaala yidhi inii anigu tubtu laan haddeer walaladiina kuwiina uma sugnaanin tooba aqbalku yamuutuuna dhimanayey wahum yowmuna kufaarun gaalo ah oo gaalnimo ku dhintay ulaaika kuwa noocaasa actadnaa waxaan u diyaargarayna lahum iyaga cadaaban cadaab aliiman muliman xanoojiya towbada ma laha ee dadka siday sayi-aadka u samaynayeen markay naftu qabato melikumowdkii arkeen waan toobo keena yidhi sidii fircoon oo kale markuu badii dhex galay baxru qulzum badda casbay ahayd uu dhex galay uu arkay badi oo hareerihiisa ah qoladii reer banu israiil ka baxeen yuu yihi laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israiil waana saddex goor buu ku celiyey markaasaa lay alana waqad casayta qablo wa kunta min almufsidiin marka laga aqbal maayo waa fircoon oo kale qofka naftu markay qabato waa tooba keena yidhaahda walaysati tawbatu tawba aqbalku uma sugnaanin liladiina kuwii yacmaluuna sayiaati xumaanta samaynayay hataa idaa xadara markuu ku xaadiro axadahum midkood hataa idaa xadara axadahum midkood almowtu mowtku ku xaadiro qaala yidhi inii tubtu laana haddeer baan tawba keenaya walaladiina kuwiina uma sugnaanin yamuutuuna dhintay ama dhimanaya wahum kufaarun gaalo ah ulaaika kuwa actadnaa waxaan u diyaargalayn lahum iyaga cadaaban aliima inagana waynahaysataa intaan waktigu kugu imanin waktigu intuuna kugu imanin geelidu waxa weeye mawdka xusuustiisu waxa weeye haadim alladaad xusuusnaada haadim alladaad geerida ka macaanka baabi'iya qof walba inta mawd aada xusuusan tahay waxaase ugu daran marka loogu xusuus badan yahay dadkaa isku da'da tihiin ama isku camalka tihiin markay dhintaan markaa qof waliba wuu xusuusanaya waxaa la doonay inaad qalbiga ku haysaan marka inaga waxaa inoogu filan qalbi ku haynta daacadan aan daacaysanan mawd baynu ku talagashana qofku markuu salaada tukanayo mawd buu ku talagashan yahay qur markuu aqriyi mawd buu ku talagashan yahay nabiga markuu ku saliyi mawd buu ku talagashan yahay marka inagu wayban ku talagashanahayba insha allah allah wuxuu hi ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho laa yaxilu lakum xalaal ma aha an tarisu nisaa gabdhaha inaad dhaxashaan daatadooda hadda xoolahooda maaha karhan qasab ku dhaxashaan walaa tacduluuhunna ha cidhiidhiina gabdhaha cidhiidh gelinin aada qabtaan litadhabuu inaad qaadataan la tagtaan bibacdi maa shay qaarkii aataytumuuhuna aada siiseen ilaa an yaatiina gabdhuhu inay la yimaadaan mooye bifaaxishatin xumaan mubayinatin oo cad iyado cad mubayanatinna waa la akriyey allah wuxuu leeyahay gabdhaha qasab ha ku dhaxlina jaahiligiibaa wuxuu ahaa ninku markuu dhinto wiilkiisii iyo qaraabadiisiiya gabadhii mare ku dul haday intayna marada lagu tuurin ay ka cararto reerkoodii tagto kuma shuqul leh maru ku tultuuri isagaa u xaqlay haduu doono uu guursan haduu doono cid kalu kaga yarad qaadan haduu doono weyb iska joogi wuu cadili ilaa ay ka ogolaato ay wax ka siiso jaahilgu sidaasuu ahaa islaamka qaybtii horena sidaaseeto gabdhaha qasab yaa lagu dhexli jiray dad badanoo iyagoo gaalaha dhintay wiilashoodii oo saxaabiyihi ay abbayowgood dumaaleen baa la arkay marka gabdhaha qasab ku dhaxlina waa dumaashi innaga dumaasheennan oo kala weyn gabadh baan xulugeen ninkeedii baa ka dhimanoo waaa lagu leeya hebel bay uhadhay hebel bay dumaal uga hadhay wax taaban karaa ma jiro waaba laisku dilaaba wax taaban laakiin fikrad ahaan gabadho hadday dee caruurteeda ninka u qaraabada ay guursato wax dhiba male day caruurteeda ninka u qaraabada a guursato wax dhiba male laakiin lagu qasba ma aha iyadoon doonayn in la yidhaahdo dumaal baad igu hadhay anigaa kuleh taata laga hadlaya allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinta aho laa yaxilu lakum xalaal idiin ma aha an tarisu nisaaa haweenka inaad dhaxashaan ku gaaran qasab ku dhaxashaanoo aada ku qasabtaan walaa tacduluuhunna ha cidhiidiyina litadhabuu la tagtaan bibacdi maa shay badhkii aataytumuuhunna aada siiseen yatiina inay la yimaadaan bifaaxishatin mubayina <clears throat> cidhiidina waxaa weeye waa gabadhii xaaskaaga ahaydo ma aha inaad nin u diido cadliga inaad nin u diido waa la yidhaha walaalkeed ma aha kaa gabadhii xaaskaaga ahayd yaad cidhiiri gelisay waxaa weeye mucaamaladeedii baad xumaysay aflagaadaad ku waxaysay inaad furtana ma ogolin waxaad rabtaa inay iska kaafurato yaad rabtaa gaar ahaan ragga qaarka waxaa laga yaba gabadha inuu caayo oo yidhaahdo gabadhaasu meel xun bay ka dhacday inuu yidhaahdaa suuragala markaasay gabadhii leedahay ninkan intuuna ku ceebaynin xoolo iska siiha ku furee eh. marka faaxishada la sheegay gabdhaha ay la yimaadeen waa naashisinimo iyo dambi iyo wax noocaas eh. ma aha faaxishadii zinada ahayd ma waayo zina hadday tahay xugun bay leedahay zinadu way lacaantamayaan hadday isagu ku qiro qaadif buu noqon oo markhaati la waayo haddii markhaati loo helana waa la xadi marka zinadii maaha waxaa la sheegaya walaa tacduluuhunna ha cadibina gabdhaha ha cidhiiri gelinina litadhabuu inaad qaadataan ood la tagtaan bibacdi maa shay qaarka aataytumuhuna aada siiseen yatiina inay la yimaadaan moy bifaaxishatin dhaqan xumo ma aha zine mubayinatun oo cad wacaashiruuhuna la mucaamalooda gabdhaha bilmacruufi wax wanaagsan masaarifteeda iyo waxay u baahan tahay iyo hadal fiican oo macaan kula mucaamalooda gabdhihii kula mucaamalooda hadday doonaan iyagu haba dabeeca xumaadeen laakiin adag waxaa ku saarmil haddii gabadhii aadan ka maarmayn oo caruur kuu dhalayso dabeeco wanaagsan kula mucaamalo adigaa nin eeg u dulqaado caashiruuhuna la mucaamalooda bilmacruufi wax wanaagsan kula mucaamalooda fain karihtumuuhunna haddaad gabdhihii karahaysataan ood nacdaan <clears throat> oo mucaamaladood idinku adkaato iska haystaa laleeyahay facsaa an takrahuu inaad necabtihiin baa suuragala shay-an shay nacdaan <clears throat> wayajcal allaahu alla u yeelo fiihi shayga khayra khayr kaiiran oo badan gabdhihiiba haddaad karaahiyeysanaysaan karaahanimadaa iskaga haysta waxaa laga yaabaa khayr badani inuu ka yimaado caruur fiican ay dhasho oo marka dambe iyada lafteedu iswaansato oo iyada qudheedu iscanaansato waa mumkin marka markay adayg idinkaga soo baxaba horaha ka furina wey oo ha dalaaqina wey fain karihtumuuhuna gabdhihii haddaad karaahaysataan ood nacdaan ha furinay ka dhigan tahay maxaa yeeley facasaa an takrahuu inaad nacdaan baa suuragala shay-an shay wayajcal allaahu alla u yeelo fiihi dhexdiisa khayran khayr kaiiran oo badanoo gabdhihii taran badan iyo caruur badan ay yeeshaan wain aradtum haddaad doontaan istibdaala zawjin xaas bedelidii makaana zawjin zawjo kale meesheed tii aad qabtay meesheedii waataytum aada siiseen ixdaahunna gabadhaa xaaskaaga inaad furto aada rabto qindaaran xoolo badanoo dhowr iyo toban kun oo rodona falaa taakhuduu ha ka qaadan minhu waxa aada siisay shay-an iyarna ha ka qaadan ataakuduunahu miyaad ka qaadanaysaan buhtaanan been miyaad kaga qaadanaysaan intaad gabadhii gabadhii baa damacday intaad gabadh furto inaad tu kale soo guursato markaad taa kale soo guursato tan horta meesha waa inaad u banayso haday sidaas noqoto oo xoolaha aad siiseen xoolo badan yihiin shay kama qaadan kartaan hal shay ah kama qaadan kartaan ma been been baad kaga qaadanaysaan iyo dembi buhitaanka asal ahaan been abuur way laakiin baatilkoo dhan baa loo isticmaalaa ma baatil iyo dembi baad kaga qaadanaysaan cumar binu khadaab yaa khudbeeyey wuxuu yihi war meherka gabdhaha ha la yareeyo hadii meherka oo la badiyo uu qiimo leeyahay ama cibaado yahay nabiyulaahi maxamed baa yeeli lahaa gabdhihii nabigu uu dhalay iyo xaasaskiisii afar boqol oo dirham wax ka badan weligii kuma meherinin buui gabadh baa isa soo taagtay amiir almuminiin wixii allana siiyey miyaad markaasuu yidhi waatee markaasuu aayaddanay u akriday aataytaahuna qindaaran marka aayaddu si toosa waxay kuu tusin gabdhaha meherka lagu heshiiyo haba badnaadeen ilaa siina ayay ku tusin markaasuu nin waliba cumar ka cilmi badan buu intuu iska dhaqaaqay waynaratum haddaad doontaan istibdaala zawjin xaas bedelidi makaana zawjin gabadh kale meesheed oo gabadha aad qabtay aada meesha ka qaadayso waataytum aada siiseen ixdaahunna gabdhaha midood aada furaysaan qindaaran xoolo badan falaa taakhuduu ha ka qaadanina minhu xaggiisa shay-an shayna ha ka qaadanina ma heli kartaan ataakuduunahu ma ka qaadanaysaan buhtaanan baatil ma kaga qaadanaysaan iyo waisman dambi mubinoo cad waxaa suuragala ninkaas gabadha markuu rabo inuu furo inuu ceebeeyo yaa suuragala wa kayfa taakhuduunahu u qaadanaysaan walxaal qad afdaa uu jir taabtay bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale ood mare wada huwateen ood guri wada seexateen wa akhadna ay idinka qaadeen minkum xaggiisa mithaaqan ballan alqaliidan oo adag sidee idinkoo wada dhaqmay oo dad wada jirkiinu istaabtay sidaad uga qaadanaysaan baa layidhi oo weliba ballanad ballanta adag weeye sida nabigu sheegay bikelimatillaahi baad ku guursateen buuri ood ku xalaalaysateen bikelimatillah sharcigaa idin waa ballan adag marka gabadha la meherinayo waa balan lala galay qofka la leeyahay gabadhaa hebla waa lagu meheriyey waa lagu guuriyey meherkeedu waa intaa isna uu aqbalo waa ballan lala galay waxa weeye gabadhaa waa ballan uu qaaday nabigu wuxuu yidhi agtiinna waxay ku yihiin caaniyaad caaniyaad yani dad la qafaashay oo kale iyo gabdhuhu agtiina ku yihiino dee way idinla joogaan adigunbay kaa warsigo taladaad keento unbay ku dhaqmayaan sidaad uga qaadanaysaan marka wa kayfa sideebaa ta'khuduunahu uga qaadanaysaan waqad afdaa uu jir taabtay bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale ifdaa waxaa la yidhaha meel aada gaadhay baa layidhaha waakhadna ay idinka qaadeen minkum xaggiina misaaqan ballan qaliinan oo adag ballantaa adag waa meherka nikaaxa wey walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa wuxuu guursaday aabaa'akum aabbayowgin oo min anisaai dumar ah ilaa maa qad salafa wixii horreeyey mooye bal waktigan aayaddu timid wixii ka horreeyey gabadhii aabbihii ninkii guursaday waa la saamaxayaa waxba looma haysto innahu gabadhaa aabbo oo la guursadaayey kaana waxaad faaxishatan foolxumo iyo wamaqtan cadho oo alla cadhaysan yahay wasaa'a wuxuuna uu xumaaday sabiilan wadda ahaan caadigooday ahayd inuu ninku gabadha aabihii guursado oo dumaalo gabadha aabihii guursaday inuu markuu ka dhinta guursado sidaynu markii horena sheegayna oo intuu mare ku tuuro uu isagu khiyaar u yeesho guursado ama nin kale u guurso meherkeedii kaga qaato aadi bay ahayd war gabdhaha aabihiin ka dhinteen aabihiin xaaska u ahaa ha guursanina laakiin hadda ka hore intii aayadda ka horeysay wixii wax guursadayo waxba laguma haysto wey ilmihiina waa ku waa kuu xalaal wey walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa ah wuxuu guursaday aabaa'akum aabbayowgin oo min anisaai dumar ah ilaa maa qad salafa wuxuu sheegay mooyaane inaga dii taasu inama soo marino islaan baynu ku abtirsan hadda soomaalida odayaasheeda ka u dambeeya waxaynaan garanayn miuya ka u dambeeya markaad joogto inta magacihay ku jirta dhowr iyo soddon hadday noqoto magac eh, kiristaannimo ku tusin kuma jiro magac cawaannimo ku tusinna wax cawaan marka muslim baynayno ku abtirsanay waa inaynu muslimka u abaalgudno soomaa inuu ku dhaqanno sharciga islaamka ilaa maa qad salafa inahu gabadhaa guursigeedu inahu gabadha aabbe ee la guursaday kaana wuxuu ahay faaxishatan foolxumo wamaqtan cadho wasaaa wuxuu yahay dhaqankaasi sabiilan wada ahaan xurrima meeshan waxaa la sheegayaa gabdhihii xaaraanta ahaa dadkii ay xaaraamta ahaayeen iyo gabdhihii xurimad waa la xaaraam yeelay calaykum dushiina ummahaatukum hooyooyinkii idin dhalay wa banaatukum gabdhihiinii aada dhasheen wa akhawaatukum walaalihiin aabba iyo hooye idinla dhaleen ama aabba idinla dhalay ama hooye idinla dhashay wa cammaatukum eedooyinkiin aabbihiin la walaalahaa wa khaalaatukum habaryarihiin hooyo la walaalahaa wa banaatulakhi walaalka gabdhihiisa wa banaatulukti walaasha gabdhaheeda wa ummahaatukum hooyooyinkii allaatii hooyooyinka ardacnakum idin nuujiyey waxa weeye oo naaska idinku duway nuujintaas waynu ka sheekayn doonaa iyo waakhawaatikum walaalihiin min aradaacati nuugmada idinku walaalahoo isku hooyo aad nuugteen iyo waummahaatu nisaaikum haweenkiina hooyooyinkood waa sodohda waxa soomaalidu u taqaano iyo warabaa'ibukum rabiibadii rabiibada soomaalidu ee magacumayna bixinin waa gabadha hooyadeed ay xaaskaaga tahay wey rabaa'ibukum rabiibooyinkiina allah tii rabibooyinkii fii xujuurikum gurigiina jooga oo min nisaa'ikum dumarkiina ka mid a ah. allah tii dumarkii dakhaltum bihinna aada la aqal gasheen fain lam takuunuu haddaydan ahayn dakhaltum dumarkaa kuwa la aqal galay bihinna gabdhaha falaa junaaha calaykum dambi dushiina ma saara gabadhaa rabibada inaad guursataan haddaydan hooyadeed la aqalgelin iyo waxalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiina xaasaskooda alladiina wiilashii min aslaabikum dhabarkiina ahaa ee aada dhasheen wiilasha idin waan tajmacuu inaad kulmisaan waa laidinka xarbilaufteen laba gabdhood oo walaala ah ilaa maqasalafaada kora wixii ahaa mooyaan meeshan waxaa la xaaraameeyey qofku hooyadii ninku hooyadii dhashay waa ka xaraam waxa weye soomaalidu ma taqaano gabadha uu dhalayna ninka waa ka xaraam soomaalidu ma taqaano walaalahood oo gabdha ah inay guursadaan iyo dooyinkooda habaryartood inay guursadaan waa ka xaraam soomaalidu ma taqaano iyo walaashaha gabdhahay dhaleen waa xaaraam hooyooyinkii ku nuujiyey waa xaaraam wuxuu ku xaaraamoobi hooyada nuujisay oo ilmuhu wiilkada gabadha laantaa uu nuugay caanihii ninkii lahaa aabbuu u noqon ninka caanaha lahaa iyo aabbuu u noqon marka saddex aayad baa jirta lafdigeedii la nasakhay oo caaisha sheegtay khamsu rabcaatin yuxrimna toban goor markuu nuugo toban iskimood ii ka xaaraam noqon markaasay tii waa la naskay amsu radacaatin yuxrimna shan xiskumood markuu nago waa ka xaaraam wey waana inay laba sano uu ka yaryahay laba sano ka yaryahay shan goorna uu nugo shan xiskumooda shan gooroo afka intuu saaro uu ka qaado ma aha shan gooroo xiskumood markuu nugo waktiguna laba sano uu ka yaryahay waa ka xaaraam gabadhaa radaacada gabadhaa radaacada ninka caanaheeda lahaa na aabbaha buu noqonaya wa akhawaatukum min aradaaca ummahaatukum ullaati ardacnakum wa akhwaatukum min aradaaca gabadha radaacada caanaha aada la nugtay aabbaheed ha lahaado ama nin kale ha lahaado waxa weeye mar haddaad naas wada nugteen waa walaashaa wey fii xujuurikum taasi qeyd ma aha waa gabadha guriga idinla joogta ee idinla nool culimada qaar baa waxay yidhaheen mar haddayna guriga la joogin oy ka maqan tahay waa u gabadh guursaday markaasuu gabadhan rabiibadeed gabadhay dhashaa wey waxay jirtaa buuri daaif ma guursan karaa buuri hawaad guursan kartaa buuri waa daciif masaladaasi cali binu abi aalib laga sheegay dushaa laga saaray waa daciif waay marka culimadu waxay isku raacsan yihin fii xujuurikum taasi guryihiina joog waxba inaan shardi ahayn ee ta kula joogta iyo ta kaa maqan waa isku mid haweenkii aada dukuulteen baase shardi ah gabadhaa rabiibada ka xaaraamtiihi waa inaad hooyadeed ay xaaskaaga noqoto la aqalgashay way kuu banaantay markaad hooyadeed la aqal gasho ee xaaraamkaata xurima waa la xaaraam yeelay calaykum dushiina ummahaatukum hooyooyinkiin wa banaatukum gabdhihii aada dhasheen wa akhawaatukum walaalihiin wa cammaatukum eedooyinkiin wa khalaatukum habaryarihiin wa banaatul banaatulakhi walaalka gabdhihiisa ukhti walaasha gabdhaheeda waummahaatikum hoyooyinkiin allatii hoyooyinkiin ardacnakum idin nuujiyey oo laba sano in ka yar idin nuujiyey shan xishkimoodna aad ka cabteen iyo waakhawaatikum walaalihiin oo min aradaacati xagga nuugmada ah gabdhihii aada naaska ku walaalowdeen iyo ummahaatu nisaa'ikum xaasaskiina hooyooyinkood iyo warabaa'ibikum gabdhihii rabiibada ahaa allatii gabdhihii fii xujuurikum qolkiina ku jira guriga idinla jooga min ay dhaleen allaatii gabdhihii dakhaltum aada dukuusheen bihina ood la guri gasheen fain lam takuunuu haddaydaan ahayn dakhaltum kuwa la guri galay bihina gabdhaha falaa junaaha calaykum dambi dushiina ma saar waxaa kaloo xaaraama waxalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiinu gabdhahay guursadeen alladiina wiilashii min aslaabikum dhabarkiina ahood idinku dhasheen wiilasha idacaahae carabtu berigaa taqiinay nabiyullaahi maxamed zaynabo bintu jaxshi markuu guursaday ninkanu daci buu ku ahaa zayd aslahaan carab bu ah laakiin addoonnimaa soo martay xakiim binu xisaam oo khadiija eedan u ahayd yaa suuq ka soo gaday qolo yahuudu ka soo gaday wuu keenay markaasay khadiija waxay eedadiibuu siiyey khadiija nabiga ay siisay nabigu la soo koray nabigu sida ahaa islaamkiiba halkaa ku qaatay zaynabo bintu jaxshoo nabiga eedadii dhashay buu nabigu u guuriyey markaasay isqaban waayeen wuu furay war gabadhahaysuu nabigu ku yidhi wuu furay balama qadaa zaydun minhaa wadaran nabigaa guursaday marka waxay yidhaahdeen alla wiilkiisii isiibuu guursaday bay yidhahdeen aayadanaaba sheegaysaba wiilkiisa daci buu ahaa wa an tajmacuu inaad kulmisaan yaa la idinka xarama beela dhuftayna laba gabadhood oo walaalo ah ilaa maa qad salafa wixii horreeye mooye laba gabdhood oo walaalo ah waktigan ka hor ninkii wada guursaday nin saxaabi alla ah soo islaamay laba gabdhood oo walaalo ah mid fur baa la yidhi midna dooro wuu furay marka meesha waxaa ku jirta labadii gabdhood ilaan si kala duwan meherku u qabanaya tan isagoo qaban taa u qabanaynin markay tani dhimato ama uu furo tan weerku uu qabo wax iskiisan galeena marka waxaa la yidhi markuu furo gabadhii walaasheed intay gabadh eh, furitaanku hadduu rajc yahay wey gabadhii walaasheed ma guursan karo tanoon ciddadu ka go-in saddex qabana naag afraad ma guursan karo gabadhanoon ciddadu ka go-in la isku haystaa hadday gabadha ayna rajci ahayn baain tahay oo saddexi dalaqood isu raaciyey ma guursan kara iyadoo cidida ku jirta ma guursan karo marka ilaa maa qad salafa waa sidaasoo wixii hadda kore u dhacay waa saamax in allaha alle kaana wuxuu ahaaday kafuuran kii dhaafa dembi kasta oo dhaca raxiiman oo naxariista waa markii la toobo keena